alxamdu lilaahi xamda kaiira طayiba mubaaraka fiih wsali اllahuma wslama wbaaraka waأncama clى cabdihi warasuulihi muxamed wclى aalihi wصaxaabatihi اlkiraam اlbarara allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaah allahuma اjcal aqwaalana waafcaalana khalisaة liwajhika اlkariim اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم wlmashaayikina ولمعلمينا ولمن له حق علينا إنك قريب سميع مجيب دعوات اللهم صل على محمد runtii waxay ku fiicnayd in kelmadda caawa loo daayo ay ku fiicnayd haddii aynan jadwalka raacaynin marka kelmaddu waktigaa inta ii dhiman kuma filna maadaama laga hadlayo labada qof ee qoysku ka unkamayo iyo xaqa ka dhexeeya oo aad aragteen dadka halkaa fadhiya aabba iyo hooyaa dhalay dadka halkaa fadhiya aabba iyo hooyaa dhalay marka haddii laga hadlo la yidhaahdo xuquuqda aabbaha iyo hooyada u dhexeeya arrin sahlan ma aha ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xaasaska iyo ubadka isagaa wahaaba oo inoo hibeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa si tiir ah oo wax astura inuu xilkooda iyo waajibkooda nagu asturo baan ilaahay ka baryayna alle isagaa alhaadi ah inuu annaga iyo iyagaba hanuuniyo oo hagaajiyo oo toosiyo fi lxayaati intaan nool nahay oo noloshaan joogno iyo kadibba ilaahay baynu ka baryaynaa subxaanah wa tacaala allahuma salli calaa muxamed xaqa sawjku sawjadiisu ku leedahay haddii aan ku horeeyo alle subxaanahu wa tacaala basharka bani aadamka markuu abuuray qofka marka hore waxaa laga dhigay qof xigaal uu ku abtirsada leh waxoogaa markuu joogay oo qaangaaray oo biyo duuliyey ayaa wax isbiday abaabul iyo qorshuu galay qoys buu samaystay xigaalkii uu haystay maxaa ku soo kordhay maxaa ku kordhay xidid baa ku soo kordhay ninkii marka wuxuu noqday nin xigaalu ku abtirsadana leh xidid uu ku tarmana le buu noqday wa huwa aladii khalaqa min almaai basharan jacalahu nasaban wa sihra nicmada waaweyn ama nicmooyinka waaweyn ee rabbi bay ka mid tahay oo bixiyo ilaahay subxaanah wa wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja ilaahay astaamaha iyo calaamadaha lagu garto weyninkiisa waxdaaniyadiisa xaqa ah waxaa ka mid ah in ilaahay xaasas nolosheennu ku xasisho adduunyo qaybaheeda kala duwan ilaahay inuuna siiyey subxaanahu wa tacaala ninku marka xaq weyn buu gabadha ku leeyahay gabadhuna xaq weyn bay ku leedahay intaas wadaadada masaajidada intaa bulshadu waxyaabaha ugu badan ay ka ashtakoonayso waxaa ka mida qoys ishaya way yar tahay isbuucii inaanay ku soo marin in dalqada lagu weydiiyo waxbaasaa dhacay maxaa inoo harsan ma ka dhammaatay saas oo kale mararka qaarkood hadda isbuucii tegey iyo isbuucii horen aada u xisaabiyey maanta abaan dib u fiirfiiriyey yacnii ilaa tobaneeye wax ku dhow baan ka tiriyey waxaa igu yimi caynkaasoo kaleo su-aal ah qaar waxay ku odhanayaan maxaan ku idhaahdaa cayda caynkaasoo caynkaasaa ah, ninku xaaskiisa ku tiri ma ka furantay sheekh islaantii isagu saasuu yeelay maxaa u nool kuwa waxaa la arkay aan waxba u noolayn haddana wada nool bal waxay ku wada nool yihin la garan maayo waxna uma noolo waa ka dhammaadeen waxoogaabii saddexda ahaa cid kugu biirin kartaana ma jirto walaalkaa kuguma caawin karo xarigga haddii saddexdaasi faraha ka baxaan qaraabada iyo tolkan isxambaarsan aad arkayso hal ninoo ku amaahin karaa hal xariga ma jirto waa qorsho aan ilaahay agtiisa suuragal ka haynay shareecada daayartuba ha u badnaato wax badan baa sababaya dadku waagii hore ninkii guursanaya tacab buu ku guursan jiray iyo maxaan ku idhaahdaa dadaal aada u badan wax ururin badan duruuftoo adag laakiin maanta faadimo iyo caasho iyo yuusuf iyo cali baa dibadda ka soo diraya isku soo dardara laba saddex afar shan kun meelaha hurdada lagu gadaa laga soo qaaday wiilkaas banjaashta sii raacaya baabuurka ka degaya moobelka dhagaha ku sitaa waa wax xaragoonayaayoo aqal unbaa lagu soo hoynaya le wax ka dhal see la calfadaa waa adkaanaysaa tarbiyo badanoo diimeydna haddaanay jirin ilaahay qur-aanka kariimka wuxuu yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdi wa bima anfaquu faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah ragga xaqa ay dumarka ku leeyihin buu alla ka hadlayaayo alrijaalu qawaamuuna cala annisaa raggu waa kuwa u taagni badan dumarka iyo arrimahooda iyo xaajaadkooda masaariifta waana waxa ilaahay ku fadilay iyo mas-uuliyadda iyo xilkaas waxa ay bixinayaane masruufka iyo dhaqaalaha iyo hawsha ah waana waxa sharcigu ninka mas-uul looga dhigay oo loo saaray kaase ilaahay wuxuu ammaanay dumarka wan wanaagsan rabbigood adeeca waajibaadkii iyo xilkii diiniga ahaa shareecada guta raggoodana aeecaya uu ilaahay ammaanay subxaana wa tacaala maalka ragga iyo caruurta iyo mas-uuliyadda iyo aqalka iyo naftoodaba ilaalinaya xadiiskii marka sheekhu akrinayey rasuulku sal alla alayh wasalam kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can raciyati wاrajulu raacin fi ahli beyti wa mas-uulu can raciyati xadiiska abu daawuud iyo bukhaariga way soo saareen imaam albukhaari wuxuu u baabaystaa baabu qowluhu tacaala quu anfusakum wa ahliikum naara waxaa ilaahay rasuulkiisa inoo tilmaamaya sal alla alay wasalam kulligeen xil baa ina saaran xildhibaan baynu nahay inagu xildhibaan waxaynu u naqaanaa qorada qolyaha baarlamaanka ku jira keliya kulligeen xil baa ina dhibayo ina saaran qof kastana xil ka saaran waa la su-aalaya ninku reerkiisa xil baa ka saaran reerkeeda xil ka saaran waa la rasuulku markuu ka hadlayay sala allahu calayh waalih wasalam wuxuu tilmaamay haddii aan amri lahaa cid inay cid kale u sujuudo ilaahay sokadii la amartu almar'ata an tasjuda lizawjiha qofka dumara waxaan amri lahaa inay ninkeeda u sujuudo marka uu soo galo ee u yimaado xadiiska alimaamu tirmidi uu soo saaray ee saxiixa ah fii saxiixi sunni abi daawuud ibni maajah labadoo waa ku yaalla xadiidku waxaa ka mid a ah xuquuqda ay kuleeda uu ku leeyahay ninku xaaskiisa in uu wixii uu amro ay aeecdo wixii uu amro inay ateecdo maadaama mas-uulkeedii uu yahay waxaa u daliila xadiidka xusayd ibnu muxsin ayaa islaan eedadiisaa rasuulka u timi sala allahu calayh waalih wasalam muraad bay lahayd xaajadeedii iyo muraadkeedii markii loo qabtay ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi adaatu zawjin anti adigu ma qof dumarahoo afa la qaba miyaa tahay oo reer leh miyaa tahay qultu nacam nebigu sal alla alay wasalam su-aal buu weydiiyey wuxuu ku yidhi fa ayna anti minhu ninkaaga xaggee ka joogtaa xagga xurmada khidmada macaamilka wanaagsan la dhaqanka fiican bal ka waran qultu maa aaluuhu ilaa maa cajaztu canhu kama gaabiyo kuma gabood falo xaqa ninkaygu igu leeyahay wixii dee aan awoodi kari waayeen ka gaabiyo ka cajisa mooyaan rasuulku sala allahu alayh waalih wasalam gabadhii wuxuu ku yidhi ninkaaga ayaa jannadaadii iyo naartaadii ah hadba waa sida aad ka dhigato haddaad u fiicnaatana baariyadu noqotona jannaad ku gelaysaa haddii kale cagsigeeda naar inaad ku mudata ayaa suuragal ah rasuulka sal allahu alayh wasalam xadiidkaas imaamu nasaa-i baa soo saaray waan xadiid saxiix ah waa xadiid xasana darajadiisu baan ujeeda sheekh albani qudhiisa aadaabu zufaafka kusoo saaraya waana darajadiisu waa xasan rasuulka sal alla alay wasalam baa waxaa la weydiiyey can khayr nisa dumarka kuwa ugu filroon ee ugu khayrka badan baa la su rasuulku wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam markuu tilmaamayey allatii tutiicuhu idaa amar waa midda ninkeeda iyo zawjkeeda ateecda marka uu amro oo uu maxaan ku idhaha amar iyo wax sheeg iyo waano iyo tooga tusaalayn iyo nolosha qaabkeedii uu sheego wa tasuruhu idaa nadar xagganasna waa xagga muuqaalka marka uu eegana farax gelinaysa oo diinteeda akhlaaqdeeda hadalkeeda xaragadeeda xishoodkeeda gobonnimadeeda mas-uuliyaddeeda allaleetan ilaahay baa kugu arsaaqi nasiib badnidaabuu caloosha kelaya markuu arko ku farxaya markuu arko wa taxfaduhu fii nafsiha wa maalihi marka uu ka maqan yahay mar walbana nafteeda oo maalkiisa ilaalinaysa marwo afka soomaaliga macna alkalima marwoa weeyaan imaam الnasaa-i baa soo saaray xadiidkaasi waa saxiix sheekh albani saxiixadu ku keenayaa kun sideed boqol soddon iyo sideed waxaa ka mid a xuquuqda ay ninku gaxaaskiisa ku leeyahay in ay janno ku helayso haddii ay zawjkeeda ateecdo wuxuu rasuulku yihi sal اllau alيه wasalam idaa sallat اlmarأaةu khamsaha qofka dumara shanteeda salaadood hadday tukato wa saamat shahrahaa bisheedana ay soonto ramadaan wa xafidat farjahaa xubinka taranka iyo cawradeedana ay qaawanaansho iyo zina iyo faaxisho ka ilaaliso wa ataacat zawjahaa ninkeedana ay ateecdo qiila lahaa udkhuli اljannata min ayi abwaabiha shi'ti waxaa loo odhanayaa marka aakhiro ilaah intuu soo dhaweeyo wataa sideedii albaabee jannada eh islaan khayr qabtaa tahay oo de xaqeedii ninkeeda gudatay kala dooro midkaa doonti ka gal baa la odhanaya kala dooro oo gal ayaa lagu odhanaya waxaa ka mid ah haddii ay ninkeeda ku caasiso daacada horta la sheegaya inay ku adeecdo waa wixii sharci ah wixii aan sharci ahayn ninka kuma adeecayso hadduu yidhaahda ha xijaamanin xijaabkan tuur oo dumarku foodadad khafiifa iyo diricyo khafiifay qaataane waxaan ku idhaha quruxdaada de waa inay muuqataayo darisku arkaayo dadku arkaa isqaawi hadduu yidhahdo kama yeelayso haddii uu yidhaahdo ha tukanin salaada kama yeelayso ma islaam baa tahay gabdhaha yar markaad weynaataa la tukaday hadduu yidhahdo islaamo ma tukan ilaad saa noqonaysaa tukani iska daa hadduu yidhaahdo ka yeeli maysa salaada way tukanaysaa haddii iyadoo xayd qabta wax u soo doonto ihadaa bal ka baydh warnaga joog waa inay tidhaahdaa maxaan ku idhaahdaa xayd baanu qabnaay soo gabadhu ninkeeda ha adeecda lama yidhin ka yeeli mayso haddii meeshii sharcigu tilmaamay in looga tago meel aan ahayn uu wax kaga doonana ka yeeli mayso rasuulku wuxu uhi sal allahu alayh wasalam laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq cidna laga yeeli maayo laguna aeeci maayo wax ilaahay loogu caasigaroobayo subxaanahu wa tacaala haddii ay aacada ninkeeda ka tagto oo adeeci weydana naar bay ku mudanaysaa naar bay ku mudanaysaa rasuulku sal alla alay wasalam habeenkii la guuraysiiyey wuxuu yidhi ra'aytu akara ahliha nisaau waxaan arkay dadka ugu fara badan ee naarta ku jira waa dumarka qaaluu lima yaa rasuula allah rasuulka ilaahay maxaan ugu badannay qaala bikufrihinna abaalka dhacooda iyo kufrigooda qiila yakfurna billaah ma ilaahay bay ku kufriyaan ma sidaasaa qaala yakfurna alcashiir wa yakfurna alixsaan raggoo qabay ku abaalka dhacaan oo waxa weeyaan aswaajtooday ka abaalka dhacaan low axsanta ilaa ixdaahunna dahr uma ra'at minka shayئa qaalat maa ra'aytu minka khayran qad haddii inle bashar baad waxbaa kaasi noqon kare eh weliga aad u ixsaan fasho islaanta aad dhaqayso oo dhaqaalaynayso maalinun hadday wax kaa qoonsatay odhanaysaa weligayba wax khayra imaadan tag dhibaataan kugu qabi waa ku dulmanaa agtaada anun baa kaa tegi waayo doqona mooyaane cidi kulama joogtano cidiba kulama heshiisi halkaasay ka wadaysaa taasay kumuda ku mudateen naarta iyo afxumada xanta cayda nacdasha masabidka diradiraalaha deeraduminta qorshayaashaa idinku badan qorshayaasha sidaa awgeed baa fuqahadu waxay idhaahdaan qofka dumara markay dhimato miskaha ha la ysku beegu xadiidku yidhi imaamku ha istaago ninkuna waxaa la yidhi ha la ysku beego xagga madaxa fuqahaadu markay sheegayaan xikmadda ku jirta ilaahay baa yaqaane waxay yidhaahdeen ninku rabshadda iyo mashaakilka uu sameeya inta badane halkanu ka fulaa qofka dumarana mashaakilkeedu inta badan ay samayso qaarka dambu ka fulaa waxyaabaha xuquuqda waxaa ka mid ah gabadhu ninkeeda uu ku leeyahay inay guri joog noqoto oo cagmadhiga aanay noqon aqalkeeda inay ku sugnaato idankiisa la-aantii uga bixin wax muhima ay u baxdo haddii qofku noqdo wareegiyo waaba tiris maqsuudkii aqalka loo keenayba ma aha xaafadda waa ka maqan tahay carruurtii waa ka maqan tahay marba meel bay ka sheekaynaysaa islaamay la fadhidaa waa ala ilaahay wuxuu yihi waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaraja jaahiliya ula walaa tabarajna tabaruja aljaahiliya اlula dibadbixi jaahiliga kale iska ilaaliya aqalkiina ku sugnaada fuqahaa islaam waxay leeyihiin laa yaxilu lilmarأaةi an takhruja min beyti zawjiha biduuni daruura ilaa biidni gabadhu ninkeeda aqalkiisa kama bixi karto daruuro la'aan ka maarmi waah idinkiisa la'aantii laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna suuratalaaq alla markuu ka hadlaya iyagana inaanay bixin baa la rabaa aqalkana aan laga saarin xitaa haddii la furo ay ku cidda tirsato sheekhuislaam ibnu taymiya fataawaha mujalladka soddon iyo labo safxada laba boqol koob iyo sideetan wuxuu laa yaxilu lizawjati an takhruja min beytiha ila biidnihi wa idaa kharajat min beyti zawjiha bigayri idnihi kaanat naashizatan caasiyatan lilaahi warasuulih wa mustaxiqatan lilcuquuba shekh islaam taymiya wuxuu leeyahay ma bannaana gabadhu inay ninkeeda aqalkiisa ka baxdo idankiisa la'aantii haddii ay ka baxdo aqalka ninkeeda idankiisa la'aantii naashisay noqonaysaa waa amar diiddo ay dibadda isla soo taagtay caasiyad ilaahay ku caasisay oo rasuulka ku caasisay oo faldembiyeed gashay oo ciqaab mudanaysa wey hadday gabadhu marka ninkeeda idan weydiisato tira war masaajidkan qabanayaayo nadwada khayrka qabtee ka socota jaamican soo dhegaysanaya inuu fasaxaa fiican haddii markaa wax fidno oo mushkilo ah aanay jirin ida sta'danat ilmar'atu axadakum ila almasjidi fala yamnachaa iska bukhaari haddii ninku xaaskiisa inay weydiisato masaajidka inay qabato ha u diidina laakiin markay soo baxayso inay cadar isku soo shubto lama ogola walyakhrujna tafilaat buu nebigu yidhi iyagoon cadarsanayn ha soo bixeen habeen baa masaajidka cishaha abu hurayra uu soo gelaya waxaa dhaaftay qof dumar oo cadar ka soo udgayo yaa amata allaahi ayna turiidiin addoontii ilaahay xaggee u socotaa qaalat ilmasjid horadoo noqo oo iska soo maydh cadarkan iyo waxa kan haddaad masaajidka soo aadayso marka suuq iyo waxbarasho iyo ganacsi iyo masaajid mar hadday aqalkeeda ka soo baxayso ma ogola lama ogola inay soo maxaan ku raha udugsato waxaa ka mid a ah xuquuqda ninkeedu ku leeyahay an tutiicahu idaa dacaa ila alfiraash haddii uu u baahdo xaaskiisa oo u yeedho in ay ajiibto ateecdo weeye idaa daca rajulu zawjatahu lixaajatihi falta'tihi ninku hadu xaaskiisa u yeedho yidhaahdo hiblaayoy kaalay maxaan kuu baahnahay iyaga isa say isugu baaqayaane uusaa yidhaahdo wa inaanay wa inay u wa in kaanat cala tannuuri iska dhaa inay wax kale shaqo ahayso xitaa hadday foornada wax ku dubayso ama ay laxooxdii dubayso ama dherigii karinayso ama shaahi karinayso intay kala habayso ha u timaado ninkeeda xaajadiisa ha u gudbo xadiiskaasi waa xadiis tirmidi iyo nasai waan xadiid idaa dacaa rajulu imra'atahu ilaa firaashi ninku hadduu xaaskiisa gogashiisa ugu yeedho fa abat an tajii'a oo ay diiddo inay u timaado lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix malaa'igtu way nacdalaysaa ilaa ay waagad u beriyo maxaad ninkaagii u diiday nacdali kugu dhacday bay odhanaysaa arrin sahlan marka maaha arrin sahlan maaha waa meelaha ay dumarku ragga kula dagaalamaa warqadda isi iyo iyo gogasha waa ku diiday kudhihi mayso laakiin banaanka lagu marinaya oo dee waxa wey hadda diyaar ma ihi iyo oo waa waxaan ku idhaahdaa waa siday waa iska caajisaysan waa hawshaysann naga daa iyo waxaas khaasatan ninku hadduu dhalinyaro yahay aduu ninku dhalinyaro yahay xaas kelinayna qabo waxay u baahantay shareecadu baa in las laysku guto xaajada labada qof waxaan inay shahwadooda isku gutaan oo isku dhowrsadaan baa loo baahayay rasuulka sal alla alay wasalam gabadh baa usoo ashtakootay sida imaam alxaakim kitaabkiisa almustadrak uu ku keenaya xita rasuulka ilaahayow ninkayga saddex qodob baan kaga ashtakoonaya qodobka koowaad qur-aanka wax ka mida markaan akhriyo waa idilaa qodobka labaadna haddii aan soomo soonka waa iga jebiyaa qodobka saddexaadna waa nin hurdo weynoo salaadii subax quus baan ka taagnay waa kicin kara leeya ninkaas salaaddii subax quus baan ka taagnay ninkii baa loo yeeray bal waran baa layidhi rasuulka ilah nin dhalinyaro abaanay ah dhawaanna waa guursaday gabadhaasi waxba iima sheegto barqadii un baan soo guriya noqdaayo markaan u baahdo waan soomanay bay bay asoon sunna ah anna kama dhegaysta waa jiidhaa kama dhegaysto qodobka labaad qur-aanka in yar baan ka aqaanaa toban jeer baan ku irnaa intaa iidda anaa aqaane way ii dayn weyde si kasta ula hadlay dee marka waa dhangadeeyaa dee ii dayn weyde qodobka saddexaadi ninkani reer hurdo weyn baanu ka dhalanay iskaya inaan u kacna mooye cidibana ma toosin karto nebigu wuxu sal alay sl war marka aad toosto tuko salaada qof dumar ahoo ilaahay iyo aakhiro rumaysan ninkeeda oo jooga soon sunnaa inay soonto uma bannaana inay wargelisa idankiisa mooyaane habeenkii markaa ha wargeliso inaan soomaan doonayaa suxuurtii aan diyaarsada dhegihiisa ha ku dhacdo oo hadhowna caadi ha ugu wuu ka warqabayaa dee markaa moogta afuro iyo waxbuu ugu talagelayaayo qara iyo biyo inuu usoo qaadaaba dhici karta maalintiiba aanu hungureyni waayo waa xal la marka shareecadu meel adag bay dhigtay in la ilaaliyo wey waxaa ka mida dhaqankayna inagu aqoon oo ninka xaqiisa ka mida aqalkiisa u fasixin cid uu isagu raalli ka yahay waxaa laga yaabaa ninkii aqalka fadhiya in albaabka lasoo gargara waa kuma ah, waa hebel soo gal bay iska leedahay inuu ninku raalli ka yahay ninkan inuu soo gala aqalkii inka laysma weydiinay waa sharciga ninku aqalkiisa cid aanu raalli u ahayn xaaska uma fasixi karto ciddii ay og inuu raalli ka yahay way u fasaxi kartaa haddaa isagoo ka maqan hadduu yimaado way soo dhaweyn kartaa gogol waa udhigi kartaa waa waraabin kartaa waxna waa siin kartaa rasuulku sal la alay slm xadiidka saxiixa ah khudbadiisii dheerayd laa ta'danu almar'a fii beyti zawjiha qofka dumara ma fasaxdo ninkeeda aqalkiisa wa huwa shaahidun ilaa biidnih isagoo jooga idankiisa la'aantii fi saxiixi muslim iyo tirmidi ibnu maajah irwaaguna albaani kusoo saaraya waina lakum calayhina anlaa yuuطi'na furushakum axada takrahuunahu waa inaanay dumarku gogashiina ku fadhiisin cid aydinaan idinku ogolayn oo raalli ka ahayn arrintaasi marka iyaduna waa sidaa waxaa ka mid a xuquuqda gabadhu ninkeeda uu ku leeyahay maalkiisa inaanay ka bixin wuxuu isagu idmo mooyaane rasuulka sal allahu alayh wasalam xadiidkiisii laa tunfiqu imra'atun shay min beyti zawjiha ilaa biidni zawjiha gabadhu kama bixin karto aqalka ninkeeda wuxuu isagu og yahay mooyaane abu daauud baa xadiiska soo saaray iyo tirmidi ibnu maaja waana xadiis darajadiisu ay xasan tahay marka dee wixii sadaqa ahoo dee macruuf ah curfiga waa laisla garanaya laakiin in aqalka markuu yimaado ninkii uu yidhaahdo meeshii sariirtu taale sariir ma taallo oo maxaa dhacay nin aan qaraabanahay baa guursado sariir buu u baahdo sariirtii baan haro ku idhi maanta haye oo gogashii itiraad waa bixisay waxoo dhan dee sax maaha waxaas wixii macruufoo de laisla garanaya curfiga ah mooyaane aqalka la-aantiisa wixii idankiisa la-aantii ma bixin karto waa inay u qumtaa gabadhu adeega ninkeeda iyo khidmadda awlaadiisa ay u adeegayso taasina waxay ka unkamaysaa hooyada iyo aabbuhu inay gabadha tarbiyad soo siiyaan marka hore haddii inantii waagu markuu beriyo subixii la yidhaahdo orod hooye malcaamadii aad oo islaantii laxooxdi iyo shaahi diyaariso oo markay soo gasho la yidhaahdo quraacahoo iyo laxooxdii inta sixniga loogu rido iyo shaahi iyo wixii ku darsato oo ay tagto iskuulkii aado oo islaantu qadadii isku sii shubtoo diyaariso oo hadhow duurka ay timaado qadadiiyo karsano ay cunto oo intay maqan tahay maryaha lasii maydho oo maryihiio ayaarato lasii maydhay oo dadyow kaloo guriga joogay wixii la kaakaawidayo shaahna may soo karin cuntana may samaynin waa weynaatay oo labaatankay madaxa gelisay waa dhaaftay waa la guursaday hadhow aqal bay ku wareegtay maxaa ka dambeeya marka waay ila nin baa guursanaya gabadhii waa inaan shaah maanta oo dhan aan bislaanayn ama isla gubanaya la wadwado waa in la xoox la kariyo maxaan ku idhaahdaa hareerahana ka qaydhin dhexdana ka gubati waa in beriis isku dhex karisoo biyihii hilibku isdhex ordayaan waa in la kariyaa mushkilad wey muqta nin baa waxaan ku idhi aada u qurux badan oo aan saaxiib ahayn qurux badnaan gabadheedhe uniyo guurkii waa kaaga danaya waa baaba'day maxaa kugu dhacay mid xanuunsata mise waad isdedejisay markaasuu wareer warma hayside waxaa igu yimid xoogaa farsamadii farsamadii xaafaddaa wax ka yara si noqdeen cuntucumaasaa i gashay kharash aanu dheel wax kaga cunana ma hayo marka marka maalinta daan ku waraari niyo waxaa un labadan shay iskama bedeshide waa sidee war maryihii kale waa gubteen bir war ma hays kaawiyad baa la tagtay <laughs> kaawiyad baa la tagtay marka intan marka la maydhaba gabadha anaa ku yidha anaa iska da anaa kaa wadaysanay waxaan isla labadan iyo kaa raacay <laughs> mushkilad moogta marka gabadhu eed ma leh xaafadiibaa eedda iskaleh waa in loo diyaariyaa xil hooyanimo iyo qoys inay qaadi karto qaybihiisa kala duwan in loo diyaariyaa hooyada arrintaasi marka wax weyn bay ka taraysa hadhow marka gabadhii xilka way qaadi karaysa waa gabar kaa socon karaysa dee haddii kale hadhow mushkilad baa imaanaysa arrintii islaam bay waxay ka sheegeen gabar raja ahoo ay haysayo walaasheed miyaa talow dhashay baa aqalka oo dhan u dirtaa hawshiisa wax maydhista wax karista wax kasta kuweedana waxay tiraa fadhiga ku cuna ku caba nasoosii gabdhaha cuntada waa la waaweynaada qoftanna hooyay noqotay hooyo rasmi ah qolyahanna uma bilownaba hadhowaa gabdhihii la guursaday tiina waa la qabaa kuwiina waa lasoo furay leanna dee aqalkiiba hooyo kama noqon karto gabadhii ile arrintu qoysku waa ballaadhan tahay gabadhii marka iyadu ay isleed u darnow maanaha moodayay baa laga sheegay inay sidaa noqonayso isma laha inaad wax tartibaysta iyada waxaad isleed hawshii guriga oo dhan dusha kaga dhid laakiin maxaa ka soo baxay in kuweydiina waxba garan waayeen kuwana gabadhana ay noqotay gabadh wax garanaysa rasuulka sal alla alay wasalam faatima u timi hata rasuulka ilaahayow cali biyo dhaaminayo dhabarkaa sibraarra ugu soo qaadaya garbahaasi waa baxeen ana gacmahaygii waad aragtaa saan u shaqaynayo wax u ridqayo wax u shiidaye khaadim baan rabaa in nalaku caawiyo markii sabyiga iyo asraaga la keeno inna lagu caawiyo rasuulku sal ala sl wuxuu yidhi ma idiin sheegaa wax idinka khayr badano ma idin tusaa arrintaa aad weydiiseen hadda khaadim mahaya markaa rasuulku markaad aqalka tagtaan oo habeenkii jiifsanaysaan oo daaldaalan tihiin saddex iyo soddon jeer subxaana allah saddex iyo soddon jeer alxamdu lilah afar iyo soddon jeer allahu akbar adkaarta akriya adkaartaasi waxay wax weyn ka tahay qofku xitaa hadduu maalintii shaqo adag ka shaqeeyo oo habeenkii markuu seexanaya sii akriyo isagoo firfircoon oo nashaad kacaya hadhow sidiibaa ay yeeleen oy akhriyeen mar dambaa rasuulku siiyey khaadim salawaat ullahi wasalaamu caleyh asnaa binti abi bakar waxay leedahay waan u khidmayn jiray cabdzubayr ibnu alcawaam iyo daabadiisaba waan calfin jiray aqalkan ka shaqayn jiray beertaan aadi jiray lafaha timirta iyo timirta daadataan soo guri jiray faraskiisaan calfin jiray aqalkan ka shaqayn jiray biyahaan soo dari jiray hooyada wayna aqalka dee hooyo adeegaysa oo shaqaynaysa waa inay noqotaa jaabir ibni cabdilaahi markuu guursaday ee rasuulku yidhi ma waxaad guursatay carmal mise waxaad guursatay gabadh mise inan baad guursatay ayaa wuxuu yidhi rasuulka ilah waxaan guursaday carmal maxaad inan u guursan weyday waxaan u guursan waayay bu rasuulka ilaahay aabbahay habluu ka dhintay sagaal ah haddii aanu u keeno mid iyaga la mid a ah oo aan is-afaqoonin oo isku wareerayaan mid marka dhaqanka qoyska iyo maamulkiisa taqaana oo camalan guursado hooyo dhaqmaatiya ah say gabdhaha timaha ugu uga shaqayso u wadwado sagaal gabdhood meel laysugu keena arrin meel sahlan ma aha waxay u baahanta mas uuliyadan caadi ahayn wadwadkeeda iyo maxaan ku raa maamulkooda iyo qorshahooda rasuulku sal alla alay wasalam wuxuu ammaanay dumarka quraysheed in ay qiimo dheeraada leeyihiin khayru nisaa'in rakibna alibila nisaau quraysh dumar gaadiid fuula waxaa ugu khayr badan dumarka quraysheed caruurta u naxariis badan u koolkoolin badan u raxmad iyo luطfi badan ilmahooda haddii agoonnimo ay ku mutaystaan oo ay ku soo koriyaan guurkayba uga tagaanoo ilmahaa siduu u kori lahaa raggoodana xagga dhaqaalaha iyo jeebkana iyagaa u fiican oo dhaqaalaha u ilaalin badan mar qofka dumarihi waxay mas-uul ka tahay maalka ninkeeda mas-uul bay ka tahay inay ilaaliso wixii iyada ku beegan mas-uul bay ka tahay raaciyad weeyaan sida raajixa masalada marka khidmadda guriga ee qofka dumarihii waa in ay ninkeeda ubadkeeda aqalkeeda hooyo u noqotaa waa inay ilaalisaa maxaan ku idhaahdaa sharafta iyo awlaadda iyo cirdiga iyo waxoo dhan faالsaalixaatu qaanitaatu xaafidaatu lilgaybi bima xafida allah nafteeday xafidaysaa awlaaddii aqalkii maalkii bay xifidaysaa waxaa ka mid a ah xuquuqda inay ninkeeda umahadnaqdo inay u mahadnaqdo iyadoo reer la joogta reerkoodii oo aan marwe meel degan ahayn baa ilaahay u keenay ninkaasa alla ku arsaaqay hooyo dhan oo aqal ka soo jeeda oo tarantay oo dad iyo duunyaba maanta aqal meel degan oho muslimku ku xisaabtamayo iyo xigaalka iyo sokeeyuhu ayay noqotay macaashirada wanaagsan iyo dhaqaalaha iyo nolosha waa inay ninkeeda u mahad celisaa khayr allah ku siiyo waa inay tiraada u mahad celisaa rasulku wuxu yidhi sal alla alيh wasalam laa yanduru allahu ila imra'atin laa tashkuru lizawjiha ilaahay in naxariisle kuma eego maalinta aakhiro qofka dumara ee marwada ah ee ninkeeda wanaagga uu gelayo aan mahadnaqin wahiya laa tastagnii canhu iyadoo aan ka maarmi karaynin oo maxaanku idhaha masaariiftii iyo biilkii iyo mas-uuliyaddii iyo wadwadkii iyo noloshii iyo wax walba bacdallaahi uu hayo imaamu nasai baa soo saaray sanadkiisu waa saxiix marka shukrigu carabka keliya maaha carabka keliya oo la iska yidhaahdo keliya ma maqsuudku waxa weeye farxad hadal wanaagsan nolol raaxa leh maamul fiican dhaqa dhaqaalayn wanaagsan ka warqabid arrimihiisu ay u qunto waxaasoo dhan weeyaan waxaa ka mid a xaqa ay ninkeeda ku leedahay uu ku leeyahay an tatazayana lah ninkeeda inay isu qurxiso oo waxaa ragooto oo u labisato ayaa ka mid ah innaga waxaa dhexdeena laga helayaa qoysas ama dadyow gabadhu kabadhka iyo boorsooyinka dhar baa uga buuxa markay aroos aadayso ama cid soo booqanayso ama cid u imanayso bay xaragoonaysaa qaarkood dumarka inta kale shiidka ahaa ee jikada ay guriga kaga shaqaynaysay wadataa gelin hor iyo gelin dambe shiidkaasay xihan tahay ka maa dharkan kale ee quruxda badan ee khawaasulkhawaaska ah maba xidhanaysaba mar mar dhifa waxa laga yaabaa inay xidhato oo goor dambe oo xitaa maarata intuu yimi iska daalan yahayba waa laga yaaba inay xidhato markaasna waxaa dhici karta inay su-aal ka timaado te dharka maba eegaysid miya waa kusuday miya aniga lagu labisnayn dee sideeda mas-uuliyaddani waa niyadda iyo xilka adiga ku saaran waxaa la rabaa marka ninka xaq buu kugu leeyahay caruurtu xaq bay kugu leedahay aqalka mas-uuliyad baa kaa saaran waa inaad ku dadaashaa ninkaaga isu qurxisaa oo aad ku dadaashaa oo aad wixii aad haysato oo dahab iyo wax la mida iyo xinnaha iyo nadaafadda iyo lebiska waa inaad aada u qurxisaa uu ku daawadaa oo horta bal maalmo meel kale inuu u warwareego ka ilaali haddii laakiin adigu aad diricii shiidka ahaa iyo waxaa ku meermeeraysanayso dee ninkii wuxuu maqlayaa faarax baa guursaday yuusuf baa guursaday jaac baa guursaday guursadu isdhahaya isagana soo mahade ile islaan ka hor xaragoonaysaan jirin moogtahay laakin wuxuu isleeyahy marka hore war nimankaasi bal horta waa yaro degdegayaan anigu taydaaba igu filano tiisibaa u muuqanayso labisanoo dee qurux badan moogta marka labisku waa farsamo gabdhuhu ragga ay ku hanta hanin karaan labiska iyo maaragta arrintaas innaga soomaalida waa laynoo ka maxaan ku idhaahdaa jajaban yahay dadyaga kale caalamka inoo ka jajaban way adag tahay qofka ama qoyska soomaaliyeed gabadhu marka ninkeedu soo noqday inay tidhaahdo maasha allah waa kugu farxay adoo caafimaad qaba ilaah ii kaasoo nabad celiyey niyadda inay ka dhahda waa jecesha afka ma dhihi karto waa adega ku jira markuu baxayana ilaahay noo kaasoo nabad celiyo wax wanaagsan allaha kugu beego jinkiya insiga allaha kaa shartooda ha kaa ilaaliyo soo nabad noqo annagoo iyo adigoo nabada inay tiraahdo ilaa albaabka usii dhaweyso waa adagta waaa de isagoo he soo xidha albaabka war iska soco la xidhayaa iyadoo lmaarata in lagu kala tago meesha baa dhici kara marka de waa iska juug moogta iska yara juug marka dadkan dambe hadda casriga ah dadkan hadda maarata casriga ah aada ugama warayo de hadda nin weyn maa waa yaro weynaaday laakiin casriga waa dhici karta inay xoogaa iyagu naga ilbaxsan yihiin laakiin waa arrin meesha ka maqan waxaa ka mida aadaabta ama waxaan ku jeedaa waxyaabaha muhiimka ah ee gabadhu ninkeeda inay isu qurxiso ay tahay rasuulku markuu tilmaamayey faina khayra nisaa man tasuruka idaa nadarta dumarka waxaa ugu khayr badan mar midda a ah markaad eegto aad ku farxayso waxaa ka mida ah akhlaaqda wanaagsan ama waxaan ujeedaa xaqa ninkeedu ku leeyahay hadday ninka ka jeeb roon tahay ile adduunyadu waa ustage qofunbaa hayeeh hadday ka jeeb roon tahay oo ama iyadu wax ganacsiya ah haysato ama reer ladan ku tiirsan tahay inaanay ku gallad iyo abaal ninkii sheega war annagaa beriiska ku siina maxaa nagula hadlaysa maxaad haysataaniyo adiga reerkiina waxba ma haysataan laga hadal inay xiniyaha kaga saarto ninkiiba marka in aani ku abaalka sheegan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubطiluu sadaqaatikum bilmani wاldaa sadaqaadka yaxbixintii waxyaabaha buriya waxaa ka mid a abaal sheegadka ka mid ah oo ku abaal sheeganin oo fahanto waxay wax siinayso nafteedii inay tahay oo ceebteedii asturayso oo ninkeedii iyo caruurtii iyo wax la siiyo wax ka wanaagsan inaanay jirin waxaa ka mid a xaqa uu zawjku gabadha ku leeyahay an tardaa bilyasiir wa taqnaca bih walaa tukallifuhu fawqa taaqati in gabadhu ninka jeebkiisa ay ku xisaabtanto oo wax yar u haysta raalli ku noqoto oo maxaan ku idhaahdaa aanay ku kallifin waxaanu awoodin ayna ku qanacdo oo aanay cid kale iyo noloshooda u hanqaltaagin oo gabadhii aanay odhan heblaayo laba qasaaladood bay haysataa barkadna waa u dhisantahe taangina waa u dheeryahay heblaayo laba duman oo shaqaalaa wa shaqeeya heblaayo caanaboonana way soo qaadataa caanageelna waa loo shubaa naa heblaayada innaga ma innaga isku baab ahba innagu aqalkeenna iyo qoyskeenna ilaahay wuxuu ina siiyey baynu ku wada noolaanayna reerkaasina wuxooda allah u barakeey inagana wixii aynu haysanana alxamdu lilah wixiina ka dhimanna wasalu min fadli ilaahay baynu weydiisanaynaye reeraha ina marka noloshii aqalkeedu waxay ku miisaaman tahay nolol aqal kale aqalkaasi guuraamadogu noqonayaa marka dee ila waa nolol reerkan oo nolol kale ku miisaaman weeye miisaan reer kaleu saaran yahay miisaan reer kale saaran adiga ma ku dhaxan tiri karaysa waa khilaaf iyo doo taagan iyo maslaxad iyo sidan ma aha iyo in been la ysu sheego iyo in la isqanqanciyo iyo in la kala warwareego waxaasoo dhan wey mushkilad marka cadiima weeyaan oo aan habboonayn moogtahay waaya ilaahay wuxuu yidhi subxaana isagoo arrinta ka hadlaya liyunfiq duu sacati min sacatih wman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu اllah laa yukalifu اllahu nafsa ila ma aataaha sayajcalu اllahu bacda cusrin yusraa waxaa la tilmaamayaa qof waliba sida wax u haysta in wax bixiyo oo reerkiisa uu noolaysto qofkii xoogaa jeebku ka ku adagyahay oo xaaladdu ku waxaysan tahayna dee wixii itaalkiisa ilaahay siiye inuu bixiyo wixii culaysee jirana ilaahay baa sakhiri doona oo waa fududaan doonta gabadhu inaanay samaynin ninkeeda wax dhibaya qowl iyo ficilba wax ka cadhaysiinaya inaanay samaynin nabigu sal alla alay slam wuxuu tilmaamay inuu yidhi laa tu'di imra'atun zawjuha fi dunya qof dumari ma dhibto ninkeeda dunida la noole qaba ilaa qaalat zawjatuhu min alxuuri ilciin xaaskiisa xurulciinta ah baa waxay odhanaysaa laa tu'diihi qaatalak illaah ha dhibin ilaahay ku dagaaliy ha dhibin fainamaa huwa dakhiilun cindaki ay dayfun martibuu agtaada ku yahay yuushiku an yufaariquki ilaynaa wakhti dhoba wuu nooga kaa imanayaae hadhibine daa ibnu maajah baa xadiiskaa soo saaray waxaa ka mid ah inay mucaamalada wanaajiso isaga mucaamaladiisa marka laga yimaado waalidkiisa iyo qaraabadiisa aabbihii hooyadii dumaashideed maxaan ku rahdaa seedi maxaan ku rahdaa gabadha maxaan ku raha walaashiisa wamaa ilaa dalik dadka ehelka inay hagaajiso weji furfuran iyo maxaan ku raha mid bukaa loo keeni karaa mid waxbarasho loo keenaa guriga iman kara oo dadku miyi inuu degan yahay waa isku noole waa walaalo dadku qaar miyi joogo ninkuu ka keeni karaa qaar baa inta geeri ku dhacdo caruurta la qaybin karaa waalidkiiyo maxaan ku raha gaboobay oon cid kale loo hayn baa la keeni karaa in gabadhu ay ogaato ninkan qaba ee nolosha la wadaagayso dadkani inay yihiin dad noloshiisii qayb ka mida ah inay yihiin oo sodoh iyo sodog iyo xidid iyo xigaalba ay gabadhii ilaaliso waxaa ka mid a ah xaqa ninku ku leeyahay inay ku dadaasho ninkeeda inay nolol wanaagsan kula noolaato markay guursanaysaba nolosha ninka ay kula noolaanayso geeri oo idinkala kaxaysa mooyaane ninka aqalkiisa ha ka soo bixi go-aanka waa inay kusoo baxdaan laakiin hadday isleedahay bal fiiri ninkani ma la noolaan kartaa bal sanad fiiri sanad ugu dar haddii kale hadday saas ay fadhido dee inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa inay aqalkaa ku tala gasho inaanay ka soo bixin geeri in lagaga soo saara mooyaane inaanay ka soo bixin go-aankaa inay qaadato gabadha oo ninkeeda furiin aanay weydiisan meesha maxaa ka baxaya furiinkii baa meesha ka warqada isi dumar ba qaar caado saa u tahay dadku waa wada hadli karaa waa laysira qaban karaa oo odhan mayno sida soomaalidu ay tidhaahdo nin iyo xaaskii colna maaha nabadna maaha waxaas waa khalad dadaan colna ahayn nabadna ahayn mayaa wada noolba waa balaaye waxaa dadku ninkii xaaskiisu waa dad wanaagsan oo dadka isugu jecel oo isugu dhow oo khiyaar ah waa laismaan dhaafi karaa laakiin furiinka waa inaanu meesha iman sida isagu hadii la isqabto aanay sax ahayn inuu yidhaahdo na waa iska kaa furayaaba waa inaanay iyadu odhan war warqadaydii sii oo ifur ayuma mra'atin sa'alat zawjaha طalaaq min gayri maa ba'sin faxaraamun calayha raa'ixat اljanna qof kastoo dumara oo ninkeeda dalaaq iyo furriin weydiisata dhib la'aan jannada udgoonkeeda waa ka xaaraan buu nebigu yuri sal lla alay slm janno geli abu daawud ibnu maajah xadiis ka soo saaray waxaa shareecadu gaarsiisay xitaa waa qofka keliya ee gabadha wax la wadaaga ee haddii uu dhinto ay shareecadu gaadhsiisay in maxaanku idhaahdaa ay isu basaasiso afar bilood iyo toban cisho isu basaasiso wakhtigii baa soo ururay midhya laba aan ku daro xaqa gabadhu ninkeeda ku leedahay maadaama wakhtigu iska soo ururay gabadhu ninkeeda xaqay ku leedahay nolol wanaagsan inuu kula noodaa la rabaa nolosha wanaagsan maxaynu uga jeednaa cid uu la saaxiibo oo meel kula noolaado waa xaaskan uu qabo oo ilaahay uu yidhi dhar baad isu tihiin iyo hu aada isu tihiin haddaad dhimato way ku maydhi kartaa haddaad maxaanku idhaahdaa aada nooshahayna waad maydhi kartaa waana qofka keliya shareecadu kuu ogoshahay inaad suuliga ku wada maydhan kartaa idinkoo qaaqaawan shareecadu halkaasi gaadhsiisa qof isaga kiindhowi ma jiro qof isaga kiindhowi ma jiro waxaan xusuustay b b c da maalin mid waxaa la weydiiyey maxaa ninka iyo xaaskiisu markay isqabaan muddo isugu ekaadaan baa la yidhi waa isu ekaadaane ninki iyo xaaskiisi maxay isugu ekaadaan markaas wuxuu yidhi nin qaybaha arrimaha diinta u qaabilsano wuxuu nin wax kala garan maayo kullay qur-aanka waxaan ku arkay buu yidhi aayad ilaahay uu leeya waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin wa akhadnaa minkum miihaaqan qaliida kullay waa dad isku milmayo dhiiggooda ee dheecaankooda isku baxayo waa dhici kartaa buu yidhi haddii xitaa maaragta su-aashaas way keen laakiin shareecadaaba dee tilmaamaysa oo iyo qur ilaahay baaba tilmaamayo subxaanahu wa tacaala waa dad isku milmay baa ilaahay leeyahy barhkood barhka kale isku baxay sidaa awgeed baa gabadhu ninkeeda si wacan ula nalaado waa koob labo dhibta wixii dhiboo af adina inuu ka ilaaliyo saddex xuquuqda ay ku leedahay waa inaanu ka meermeerin oo lugooyo iyo meermeerin iyo dayac waa inaanu ku samaynin waa afar waa inuu u muujiyaa farxad iyo furfurnaan iyo fayoobi inuu u muujiyaa gabadhi shan waa inuu u sabraa wixii dhibe kaga imanaya oo maxaanku idhahdaa tasaamux iyo cafi uu sameeya mushkiladda qoysaska in badan duminaysa hadda waxaa ka mida markaad u fiirsato ninkuu dhallinyarada ahi qaarkood moobeellaa la daawanayaa dad fanaaniin ah ama filimaanta dhiga oo riwaayadaha dhiga mujrimiin gaalo ama fusaaq ah ayaa la daawanaya oo timihii timihii qaawan oo wejigii wax ismariyey oo wejiga muuqdaa mid kale dul saaran yahay oon qofkiiba ahayn taasaa marka habeenkii iyo maalintiibuu daawanayaa gabadh taa la mid ah buu rabaayoo raadinayaayo sawirkeeda caloosha ugu jiraa gabadhaasna goor goormuu arkaa iyadoo war akhrinaysa iyadoo filin matelaysa ayuu arkaa iyadoo hurdo ka soo kacday iyadoo xanuunsanaysa iyadoo maxaan ku radaa si u dayacan ma arag waa qofkaa merada lala dul joogo lacag laga dhalinaya hadhow markuu guursado oo gurigii gabadhii timaado tii calooshiisa ku jirtay ku sawirnayd iyo tii gurigaa isqaban waayaya iyadoo hurdo ka soo kacday oo si u jajaban buu arkayaa maxaa ka siyaabu isleeyahy ile mid baa calooshiisa ku jirtu ku sawir qaadanaya iyadoo xanuunsan oo meel jiiftu arkaya mid xanuunsan ma arki jirin de waxaana calooshiisa ku jiray iyadoo wuxuu arkayaa wax ka yara si yihiin reerkii markaasuu xaraas iyo dagaal iyo wareer i kala tag wey dhallinyaradu waxaweyn arrimaha waxa dumiya qoysaska waa ka mid waa ka mid waxa dumiya waxaa ka mid ah waxyaabaha muhimka ah in dumarka khayr loo dardaarmo istawsuu binnisaai khayra dumarka khayr u dardaarma culimada waxay ku micneeyeen dumarka khayr u sheega mar kastoo aad la kulantaa ragow markaad idinku isu timaadaanna qaarkiin qaarka kale golayaashaad isugu timaadaan isu dardaarmo sheekooyinkiinu ha ka mid noqoto in dumarka loo falo loo sameeyo waxaa rasuulku sheegay feedh qalloocan in laga abuuray isweydii feedh qalloocan baa laga abuuray qof wax qallooc laga abuuray sidee ula noolaanaysaa haddaad toosiso waad jebinaysaa oo waxa weeye waa furiin inaad iska kabkabataa kabkabo qalqaloocaa ku wado hadba doco udhigmi karo udhig hadba docdu kuugu dhigmi karo udhig waa inaad haddii aad si u hadashid si kale ina u hadashaa dhici karta hala sii wadwadi wax badan ha u fiirsanin arrimaheeda hadal kastoo ay tiraahdo haddii aad ka daba tiraahdo waa mushkilad inaad la garnaqsato sida laba nin u garnaqsataan ha ka yeelin ha barin arrintaasi waa isku afbaranaysaan wax idiin taagelaya ma jirto haddaa hadhow xitaa isqabataanoo muslim idin soo dhex galo ile dad yooyaatin bartay baa tihiine idinkaa isku booday isgelaya wax idinkala qaban karaa ma jiraan waa inaad iska ilaalisaa marka la garnaqsigeeda soo fadhiiso iblaayi maxaa saa u samaysa maxaa u samaysa maxaa kaa u samaysa adba kaasaa samaysa adba kaasaa samaysa waa meel lagu kala gurtay meesha waa inaad tawjiiha iyo tusaalaha iyo odaybaa tahay reer maamulaya saa taasaa muhiim ah waxaa ka mid ah si wanaagsan inaad ula noolaato walahuna milu ladii calayhina bilmacruuf dumarku waxay leeyihiin waxaa lagu leeyahay si macruufoo shareecadu tilmaantay mid la mid ah khayrukum khayrukum liahlih ninka idinku fiican ee idinku gobaysan waa ninka reerkiisa ugu fiican wa ana khayrukum liahlii aniga ana reerkayga idinku fiican buu nebigu sal l sl taa micnaheedu waxaa weeye sida xadiiska loo tilmaamay alixsaan ila almar'a min amaal iimaan dumarkoo loo ixsaan faliyo qofka dumaree xaaskaaga iimaankayba ka midta akmalu lmuminiina iimaana axsanuhum khuluqa wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim ma nin islaantiisu ka cabanayso mar kasta miyaa iimaankiisu kaamil yahay waa daciif iska jir inaad noqoto nin jacjacood ah oo aan qofka dumare fahmi karaynin nin qaylo badan nin cabatin badan nin qodqodo ah oo inta aan ka dhammaanin digsiga iyo jikada iyo islaamta iyo berkada aan ka dhammaanayn inaad noqoto iska ilaali mas-uul tahay ilaahay xil ku saaray nafaqada iyo biilka iyo kiswada iyo suknada inaad ku dadaashid liyunfiq duu sacati min sacati wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf ninkii loo dhalay ee mas-uulka ahaa xilkaasaa saara arabixin iyo nolol iyo dhaqaale iyo reerki xilkaas aduu ku sugaya waa masalo ragga badankiisu maanta ka maqan ninbaa soo kacaya uu caafimaad qabaa ma ogola inuu shaqeeyo soo kacaya ma shaqaynayo reerkii uma xamaalayo waxma qabanayo dadkii waa dayacanyi islaantiibaa xabadayaanyaa meel ku gadaysa hilib yar bay meel ku waxaynaysa khudaar yar bay meel la fadhidaa isagii intuu soo labisto oo barqadii soo toosoo soo quraacdo ayuu maqaaxyaha ka sheekaynaya gar iyo xaajaan gelayaa buu leeyahay aqalkiina waa finish halkaan ahaa wargartay xaajada bal wakti dambe allahna gaarsiiyey halkanaa garkaaga baahnay xaaji islaantaadan ka fadhiisay suuqa oo mas-uuliyadda iyo xilki gudo qaar baa laga yaaba inay balwad ku dhibaan oo kula dagaalamaan oo ay maxaa ugu yimaadaan meeshii ilaalcakeen oo balwad uu rabo oo kula dagaalamaa dhici karta waa mushkiladaha jiray ka mid tahay iyo mas-uuliyad la-aan markaasaa marka lala hadlo ama wax la weydiiyo wuxuu le reerka islaanta u tirisa islaanta waraysta magaalada markuu joogan wuxuu le aniga waxaan odaygii odaygii reerkaan aqalka markaad ugu tegtid oo weydiisid reerka islaam baa u talisay waa waktigii dumarku talin jireen waxaan kule islaanta hala wareysto kule waa laba shasibu kule waa dadnimo xumaday ka mid ah. rasuulku sal la alay wuxuu yidhi maa xaqu zawjati axadina calayhi markii la weydiiyey waa maxay xaqa ninka naga mida xaaskiisa ku leedahay an tucimaha idaa tacimta inaad quudiso markaad adigu quudanayso micnaheedu maaha markaa suuqa koob shaha ka cabtid koob shaho baarsela uqaad maaha dee micnaheedu saas ama aad caagad biyaa meel iyadana mid uqaadoo guriga ugey maaha waxaa looga jeedaa yaanay dhicin inaad wax cuntid oo dhereegtid iyaduna ay gaajoonayso yaanay dhicin inaad arad baxdo iyaduna ay aradan tahay yaanay dhicin inaad kaba xidhan tahay iyaduna ay kabala'aan tahay yaanay dhicin inaad meel wacan seexato wax wacan iyaduna meel wacan aanay seexan iska ilaali waxaasoo dhan weeyaan rasuulka sal alla alay slam wuxuu tilmaamay dumarku agtaada nin yahow waxay ku yihiin waa sida asiiraad maxbuus wey qofka agtaada fadhiyo kale reerkoodii walaaladeed meel kasta aday kaa soo raacday gacantaad soo qabsatay aqal aad u dhistay ama mid kiraa ah baad keentay aabba lama joogo hooya lama joogto walaal lama joogo ilaahay ka sokow adaa ka mas-uul ah waxaa loo baahanya inaad ka warqabto qofka caynkaasoo kale ah oo aadan cadibin oo dhibaatayn oo shareecadu meesha dhigtay aad ogaato oo aad xarigaa ku haysatid dhaqaaleyntaysa u baahanta wixii ilaahay ku siiyo wax ka sii wixii aadan awoodinna ilaahay kuma saarin subxaana wa tacaala curfiga unbaa loo tixgelinayaa qofku dhaqaalihiisu wuxuu yahay iyo wuxuu heli karo turaal wanaagsan iyo waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay in dumarkii ninku la caweeyo raggu wuxuu ku caweynayaa maqaaxiyaha gabagabadii maqaaxiduu fadhinaya banaha dhacaya aad aragta maanto dhan qaar baa maqaaxyaha fadhiya koodhan iyo yaal ku duduubanoo maanto ama siyaasad baa laga sheekeynaya ama qabaa'il baa laga sheekeynaya ama sanaadiiq iyo doorashooyin baa laga sheekeynaya marba halkaasuu koob shaaho bigaysa iyo ku dhufanaya koob iyo tobanka habeennimuu ka kacaya bal waa inoo wax caawa laga sheekeynay ma jirto islaantii iyo caruurtii iyo waktigii habeen barkaasuu gurigii tegaya markaasaa dadkiioo de maantao dhan say ula daalaadhacaysa carruurtii dhacday ayuu markaas ku garaacaya oo wax weydiinaya iyadoo huruda xaggaad dhigtay shaahi furihii xaggan xaggaad dhigtay weelkaa ma aragta oo koob tobankii sanaan huruda weyn war ka eeg wacaynka maxaa kuu diiday markaad cishaha tukatid aqalkaaga inaad tagtid oo reerkaaga la wadaagtid in aad maxaan ku idhaahdaa haddii aan la idmaayo sheekada iyo nolosha iyo aad la wadaagtid maxaa kuu diiday rasuulka sal اlahu alيh wa wasalam hadigiisa dhaqankiisa waxaa ka mid a ah, kaana yasmru maca ahlihi qaliila qabla an yanaam xaaskiisuu la sheekaysan jiray wax yar inta aanu seexan waqtisii islaantaada caruurtaada aqalkaaga xilbaa kaa saaran mas-uuliyad baa ku saaran watisii waktisii ninku inuu ku dadaalaa la rabaa masaladaasi dadka waaweyn odayaasha waxaa dhici karta inay horey u hoydaan dhalinyarada weli khaasatan qofka dumari markaani caruur ku haynin oo aada isku cusubtihin dhowaan aada guursatid oo adigu caawo dhan aada cali iyo jaamic iyo yuusuf la fadhido suuqa iyadiina keligeed aqalka ay fadhido ka dhexluloonayso waa mushkilad wey inaad qofku xaq buu le la sheekaysatid ka farxisid la fara ciyaartid maxaan ku idhaahdaa ka qoslisid u sheekaysid maxaan ku idhahdaa waxaasoo dhan waa muhim laakiin dad markay wax isu doonayaan isu qoslaya oo israbaan marka kalena qof walba qofna jikaduu ku jira qofna aqalka haddama laysu yimaadana isna mobile buu wadwadaa iyaduna ama mobile bay wadwadaa ama meel ama telefoon kale ku hadlaysa sax maaha waxaynu leenahay waktigaa iga soo gaabtaye nin walooba xil baa ku saaran sida aad ka yeesho gabadha iyo ilmaha ba ilaahay aakhare kaala xisaabtamaya juhdiga iyo dadaalka iyo tarbiyada wanaagsan ee dhaqanka fiican in qofku ku dadaalo waa laga maarmaan waxaad intaa ku daraysaa ilaahay baryadiisa iyo ducada ilaahay ilaahay inaad ka baridoo weydiisato in ilaahay xaaska kuu hagaajiyo in ilaahay caruurta kuu hagaajiyo in ilaahay xilka kugu asturo in ilaahay kuu hanuuniyo in alla kuu fudaydiyo waxba gacankuuguma jiraan ilaahay baa gacan wax ugu jiraan arrintaasi waa arrin laga maarmaana astawdicukum allah wsal allah wsl